بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد weli waxaan ku dhex jirnaa taariikhdii saxaabada waxaan qaadanaynaa abu طalxa alansaariy saxaabiga abu طalxa markaa lagu magacaabo ma carafa ma aqoonsanin ma ogaanin mahran meher akrama ka karaamo badan oo ka fiican min mahri abi طalxa abi طalxa maharkii uu bixiyey oo liumu sulaym uu markaa meher uga dhigay meherkii abi alxa uu ku guursaday umu sanii meher ka fiican oo ka karaamo badan ma aanan arkin falaqad kaana wuxuu ahaa sadaaquhaa meherkeeda alislaam islaamnimadu ahaa waxaaba meher looga dhigay gabadha islaamnimadii ay islaamtay nisa almadiina sidaa waxaa ku hadlay dumarkii reer madiina carafa wuxuu ogaaday zayd bin sahl ninka lagu magacaabo annajaariya ee reer beni najaar ahaa almukanaa lagu naanaysoo lagu kunyeeyo biabi alxa abi alxana kunyadiisu ay ahayd wuxuu ogaaday anna rumaysaa gabadha lagu magacaabo binti milxaan annajaariya iyaduna reer beni najaar ahayd almukanaa lagu kunyeeyo bium sulaym qad qadad inay noqotay ayiman garood inay garoob noqotay ayuu ogaaday ninkaa zayd bin saha la yidhaahdo rumaysaa oo umu sulaym magaceeda lagu kunyeeyo qad qaddat inay noqotay ayaman naag garoob ah bacda an tuwafiya mar allaala markii la oodsaday zawjuhaa ninkeeda mar allaala markii ninkii ka dhintay oo ay noqotay naag garoob ah ayuu ogaaday inay garoob noqotay fastaaa faistaaara wuu duulay marka farxan farxad ayuu la duulay macnaha farxad baa ka badatay waaye lihaada alkhabar khabarkaa asaga ah ee uu maqlay gabadhaa garoobowdo ninka ka dhintay aad buu ugu farxay walaa ar wax lala yaabo ma aha cajiib ma lahoo ha la yaabina waayo faqad kaanad waxay ahayd umu sayidatan sayidad bay ahayd gabar sharaf leh gabar sayida ah oo sharaf leh ayay ahayd umu sariid xasaanan oo fiicanoo dabeecad wanaagsan gabar xasaanan ahoo dabeecad fiican bay ahayd rasaanan rasaanad ahoo fariidad ah sababta faraxa keenay ayuu tilmaamayaa waayo umu suleem waxay ahayd sayidad gabar sharaf leh intaa waxaa u sii dheer inay xasaanan ahayd gabar xasaanad ahoo dabeecad fiican razaanan ah gabar fariidad ahoo raajixata alcaqli caqli sare markaa leh caqli sare oo raajix bay lahayd mugtamila waxay dhammaystiratay asifaat mugtamilata asifaat wax allaala wixii sifooyin fiicfiican oo dhanna kaamil bay markaa u ahaayeen dabeecad hadday noqoto dhaqan fiicnaan hadday noqoto qurux haddii ay noqoto gabar meel walba kamaalkeeda ka fiican yahay ayay ahayd facaza wuxuu goostay calaa an yubaadira inuu u degdego calaa khidqatiha doonashadeeda idan abi طalxa ama abu alxa wuxuu goostay inuu go-aanna ku gaaray bal inuu u degdego inuu gabadhaa doonto qabla an yasbiqahu ilayha intaysan uga hormarin xaggeeda axadun qof oo miman yatmaxuuna dadka hanqaltaaga ka mid ah dadka yadmaxiinta oo mtaqaana u hanqaltaagaya ilaa amhaaliha midda ayada lamid ah oo min annisaa gabar noocaas oo kale ah oo dumarka ka mid ah dad fara badan baa jiro u hanqaltaagaaya oo raba gabar fariidad ahoo caaqilad ahoo qurux badanoo fiican xataa garoobaa iska ahaatee inuu guursado dad fara badan oo noocaasoo hanqal taaga ayaa jira intaysan uga hormarin ayuu go-aanku gaaray inuu asaga doonto facazaa wuxuu goostay calىa an yubaadira inuu u degdego ilىa khidbatiha doonashadeeda qabla an yasbiqahu intaysan uga hormarin ilayha xaggeeda axadun axad oo miman yadmaxuuna dadka hanqaltaaga ah ilaa amhaaliha min annisaa'i dumarka ayadoo kala ah dadka raba wa kaana abu طalxa wuxuu ahaa calىa fiqatin mid fiqa isku qabo isku kalsoon mid kalsooni ku qaba oo fiqaa ayuu ahaa min anna um sunayn lan tu'hira inaysan ka doorbidi doonin calayhi dushiisa axadan qof oo min oo man qaalibiha dadka soo doonanaya ka mid ah inaysan ka doorbidayn inaysan ka ka ka dooranayn macnaha abu dalxa wuxuu isugu kalsoonaa oo muslim buu yidhi qof ay kaa doorbidaysa ma laha oo dadka soo doonta ah qof kasta oo doonta inay diido iyo adigu ku yeeli doontaa macnaha waa sidaa wa kaana abuu طalxa wuxuu ahaa calaa fiqatin kalsooni dusheeda min anna umu sulayn gabadha lagu magacaabo lan tu'har inaysan ka dooranaynin calayhi korkiisa axadan qofna oo min qaalibihaa dadka ayda codsanaya soo doonanaya ka mid ah fahuwa asagu rajulu nin buu ahaa muktamilu rujuula rujuuladiisii kartidiisu ay dhammaystiran tahay nin rujuuladiisu ay kaamil tahay ayuu ahaa marmuuqu lmanzila mansiladiisa iyo sharaftiisana ay markaa muuqato marmuuq buu ahaa mid ay muuqato mansiladiisa iyo sharafta uu leeyahay maysan qarsoonayn intaasi waxaa u dheeray daa'ilu farwa nin ham-antiilana waa ahaa nin hodan ahoo cumradasho waxaa macnaha maal fara badan leh haninimadiisu ay waasic tahay dheer tahayna wuu ahaa wahuwa ilaa daalika intaasi waxaa u dheeraa abuu talxa farisun geesi inuu ahaa oo beni najaar reer beni najaar geesiyadooda waa axadu rumaati nimanka rumaadkae shiishyahanada badan ee shiishka xoog u sameeye shiishka la hela ama tuuridda oo yaqriba iyo qayb rumaadooda iyo reer madiina dadka jiishmada ugu sarreeya mid ka mida ayuu ahaa almacduudiina ee faradhukiriska ah intaas safeed ayaa waxay waxay tusisay inaan balla diidayninoo qof asaga aan ahayn inaysan oggolaanaynin intaasuu istusiya ninka asagoo rujuuladiisa iyo raganimadiisu ay muktamil tahay ay buuxda macnahay dhammaystiran tahay intaa kadibna marmuuqay tahay mansilada iyo sharafta uu leeyahayna ay kor tahay daa'ilu harwa ahoo hantiila ah hantidiisii xoolihiisu ay waasic yihiin intaa waxaa u sii dheeraad inuu faaris reer bani najaar yahay iyo dadka rumaadda iyo shiishmada iyo ganitaanka aad u yaqaanee madiine laga yaqaano ee fara farakutiriska ah madaa waa soo dhaqaaqay wuxuu soo aaday abuu طalxa ilىa beyti umu sulaym umu sulaym gurigeeda ayuu soo aaday wa fii maa wakti huwa asagoo fii bacdi طariiqihi waddadiisa qayb ka mida maraya tadakara wuxuu xusuustay anna ummu salaym gabadha lagu magacaabo qad samicad inay wax ka maqashay qad samicad inay maqashay min kalaami haada اdaaciya daaciga hadalkiisa almakiy reer makee maka ka yimid ee musxab ibnu cumayree madiine soo galay oo fa aamanad ay rumaysay bimuxammedin nebi muxamed oo tabacad ay raacday diinahu diinkiisa taasuu markaa xusuustay mar allaala markuu doonitaankii inuu ballo soo hadlo uu dhaqaaqayuu jidka sii maraayo ayaa waxaa ku soo dhacday ilaan gabadha waa muslimadba waxay aamintay nebi moxamed sala allahu calayh wasalam diintiina way rumaysay wiilkii daaciga ahaa ee nebiga maka ka soo diray ee madiine loo soo diray inuu dadka diinka barana kiiba intay cabbaar muxaadaraad iyo diini ka dhegaysatay ay markaa diintii nebi moxamed raacday asagu waa kaafir wa fii maa wakti huwa asagoo fii bacdi ariiqihi waddadiisa qayb ka mida ku socdee gurigeeda u sii socda tadakkara waxa uu xusuustay waa abi طalxe anna umu sulayn qad samicad inay dhegaysatay maqashay min kalaami haada daaciya daaciga hadalkiisa almakiy reer maka ahaa waa muscab ibnu cumayr oo fa aamanad bimuxammadin muxammedna ay rumecdo watabacad ay raacday diinahu diinkiisa laakinahu laakiinse maa labisa maba daahinba an qaala inuu ka yidhi fii nafsii nafsadiisa wamaa fii daalika maxaa kaa galay waay weligeed ha rumaysa haddii la doono doonuu yidhi orda soco wamaa fii daalik maxaa arrintaa kaaga jira wa wamaa maxay baa fii daalika arrintaa kaaga sugan alam yakun miyuusan ahayn zawjuhaa ninkeedii alladii kaasoo tuwafiya canhaa laga oobsaday xaggeeda mustamsikan mid haysta oo ku dheggan bidiini aabaa'ihi aabbayaalkii diinkiisa ninkii hadda ka dhintayba wuxuu haystay diinka aabbayaalkii na ayuu ahaa middiinka aabayaalkii haystaa ayuu ahaa saa darteed ayuu wuxuu ismoogsiiyey ee qalbiga uu gashtay taa laftigeeda inaysan cilad ahayn oo ninka hadda ka dhintayba uu ahaa ninaan islaam ahayn naa'iyan bijaanibihi fogaaday kii fogaaday can muxammadin muxamed ka fogaatay iyo wa dacwati muxammadin muxamed dacwadiisada nin iishay buu ahaa wama a bijaanibihi oo kale naa'iyan ah mid fogaaday ama ka leexday dhinac u leexday bijaanibihi dhinaciisii fogaaday uun iska dheh can muxamedin io wa dacwati moxamed ka fogaaday balaqa waa uu soo gaaray abuu طalxa manzila umu sulaym umu sulaym gurigeedii wasta'dana calayha isti'daan buu qaatay isti'daan buu qaato akhlaaqda iyo dhaqanka wanaagsan bay ka mid tahay isti'daanka la qaato guriga roodi dalaqdaa la diidayaaye guryaha aan guryihiina ahayn inaad garaacdaan oo dadkaad istidaan weydiisataan waa dhaqan iyo usluub wanaagsan ninkan asagoo kaafira xataa oo aan weli islaamkii soo gelin fiiri balaqa abuu talxa mansila umu sulaym buu gaaray wasta'dana calayha istidaan buu u qaatay ma soo galaa buu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu laa tadkhuluu buyuutan hayra buyuutikum xataa tastanisuu wa calaa ahliha guryo aan guryihiina ahayn ha gelina ilaa istidaan aad qaadataan oo dadkaad salaantaan buu dhahay ilaahay subxaana wa tacaala qofkii oo korkaaga taagan baad arkaysaa maanta waaba dhaqan bay noqotayba ilaa dad yaroo rabbi u naxariistay maahane waxaa muhiima qofka istiidaan inuu markaa qaato xataa mararka gobol ka mida ah haddii naqo lagu dhaho waa inaad noqoto adoo faraxsan sida ilaahay tilmaamay subxaana wa tacaala haddaada qof keenin falaa tadkhuluuha xataa yu'dana lakum wain qiila lakum irjicuu farjicuu noqda haddii laydao xataa noqda buu dhahay ilaah waryaa uu imaan jiraa waxaan iyo noocaana ah, tagsi loo soo raaco ah iyo ma jirto waxba adoo dhin adoo ku faraxsanoo aayaddii ilaahay aad iyo aad ugu riiqsan baad noqonaysaa walow aysan jirinba qof noqo ku dhahaaya laakiin inta badan waa aadaabta loogu talagalay wasta'dana calayha isti'daan buu ka qaatay faadinad lahu way u idantay oo way u fasaxdee wa kaana ibnuhaa anas canugeedii anasna xaadiran goobjoog ayuu ahaa xaadir buu ahaayo canugii anas ay dhashayna guriga ayuu markaa joogay abuu dalxa maba daahdaahinba waa nin isku kalsoon waaya facarada eh, nafsahu calayha facarada wuu u bandhigay nafsahu nafsadiisa calayha korkeeda anaa ku raba buu yidhi wax dheerdheer iyo sheeke la wada iyo wax dhallinyarada siday yaqaanaan saddex sano socota iyo waxaasaa la jilaa iyo maba jirtaba meesha oo dhan ba facarada nafsahu calayha waa u bandhigay isla markiiba wuxuu yidhi walaalay guur baan kaa rabaa faqaad waxay tidhi ina milaka adigoo kale ya abaa طalxa laa yuraddu lama celiyo waa nin cajiib badan oo la yaqaanoo macruufaa tahay laakini laakiin sabay tiri lan atasawajaka ku guursan maayay tiri waayo fa anta rajulun kaafir nin gaal ahaa tahay intaasay ciladu tahay laakiin adigoo kale wallaahi nin la celiyaa ma ahayn walaakinii laakiinse anigu lan atasawajaka ku guursan maayo kuma rabo fa anta adigu rajulun nin ayaa tahay kaafirun oo aan diinta islaamka haysanin fadanna wuxuu u maleeyey abuu طalxa anna umusanin tatacallalu inay ka cilad dhiganayso calayhi korkiisa bidaalika arrintaa arrintaasi inay cilad uga dhigayso ayuu u qaatay waayo diqo kalsoon buu isku qabay markuu albaabka soo gelahayay waa lagu celinaa iyo waa lagu diidaa marnaba kuma soo gelin sidaa darteed wuxuu isdhahay waxaana cilad bay kaaga dhiganaysaa wa annahaa ayadu qad aaharad way dooratay calayhi korkiisa ina wax macnaha wa annahaa qad aaharad inay ka dooratay calayhi korkiisuu daniyey rajulan aakhara nin kale akara minhu ka badan maalan xagga xoolaha ow acazu nafaran ama xagga dadnimada kaga wanaagsan saasaa qalbigiisa gashay gabadhaani cilad bay kaaga dhiganaysaa diidmadaan iigaalaa tahay iyo hadalkaa maahane waa beenteeda way ku rabtay laakiin waxaa dhacday inay kaa doorbiday oo ay kaa raacday hadduu jiro nin kaa xoolo badan ama xagga dadnimada kaaga fiican kaaga fiican xagga maalka kaaga badan aw acazu ama kaaga fiican nafaran xagga nafarka macnaha waa dadnimada fadanna wuxuu maleeyey abu طalxa anna um sulaym tatacalladu inay ciladaynayso calayhi dushiisa bidaalika arrintaa ay ku ciladaynayso wuxuu u maleeyey waannahaa qad aaharad inay ka doorbiday calayhi korkiisay ka dooratay rajulan aakhara nin kaloo akara minhu ka badan maalan xagga hantida aw amase acazu nafaran xagga nafarka iyo dadnimada iyo qabiilka iyo waxaa kaga fiican faqaala laha wuxuu ku yidhi wallaahi allan ku dhaartee maa haadaa kani ma aha alladii kaa yamnacuki iga kaa reebay minii xaggayga yaa umu sulaym umu sulaymay umu sulaymay kan ma ahan buu yidhi runta sheeg kaafir baa tahay iyo saan baa tahay iyo waxaa iisoo marmarin waa meesha gabdhaha hadda marka la doonto haddaynan ku rabinay ku leedahay jaamacadan dhammaynaya waxaan diyaarinayaa ka waxyaabo fara badan oo noocaasa ninkii saa la yidhahda lama rabo macnaheeda saa darteed baa wuxuu in badan istusiyey abuطalxu u soo jeediyey hadal uu yidhi wallaahi maa haada aladii yamnacuki minii ya umu sulaym umu sulaymay kan maba aha wax ani xaggaagii kaa mancinaaya qaalad waxay tihi wama aladii yamnacunnii idan waa maxay waayahe hadduusan kan ahayn wama ladii waa midka yamnacunii iga kaa mancinaya idan wakhtigaa qaala wuxuu yidhi alasfaru waalabyad ka jaalaha ah ama ka gaduudan iyo ka cad macnaha aldahabu waalfida dahab iyo fido waxaad igu diidaysa waa dahab iyo fidou yidhi qaalad waxay tidhi aldahabu waalfida ma dahab iyo fida qaala nacam haa qaala bal bay tihi may ma jirta waxa inii anigu ad inii anigu bay tihi ushhiduka waxaan markhaati kaaga dhigayaa yaa abaa طalxa waushhid اllaha warasuulahu ilaah iyo rasuulkiisan aan marag u gashanayaa annaka adiga in aslamta haddaad islaamto radaytu inaan raalli ku noqonaya bika adiga zawjan zawj macnaha odaygaygii iyo ninkaygii zawjkayga inaan noqoto inaan raalli kaaga noqonayo hayri dahabin walaa fida qalin iyo fida la'aan labadaba dahabna ha ii gelin fidana ma rabo wajacaltu islaamaka islaamkaagana lii aniga maharan inuu meher aan uga dhiganayo islaamnimadaada taasaan markhaati kaaga dhigaa bay tiri adigana ushid ka noqo markhaati ka noqo ilaahayna waan markhaati gashanayaa rasuulkiisana waan markhaati gashanaa haddaad islaamto inaan zawj raalli kaaga noqonayo zawjkayga inaad noqoto dahab iyo qalin la'aan intaa ka bacdina islaamkaagaa waxaan ka dhiganayaa aniga wajacaltu waan ka yeelayaa islaamka islaamkaaga mahran lii lii aniga mahran inuu meherkayga noqdo meherkayga islaamnimadaada waaye fama in samica maba maqlinba abuu طalxa kalaama ummu sulaym umu sulaym hadalkeeda xata insarafa ilaa uu u gadoomay uu u laabtay uu u gadoomay dihnuhu maskaxdiisa isla markii waxaa sheekaystay maskaxdiisii soo gashay ilaa sanamihi sanamkiisii alladii sanamkaasoo itaqadahu uu ka samaystay min nafiisi alkhashabi qoriga iyo alwaaxa kan ugu qaadisan wakhasa bihi asagana uu isku qaas yeelay nafsahu nafsadiisa kamaa sidii kaana ay ahaayeen yafcalu kuwa sameeya assaadatu nimanka odayaasha oo min qowmihi qoomkiisa ka mid ah saadada iyo dadka sarsare lacagta leh ee madaxda ah sida mid kasta uu u samaysta sanam khaas u ah oo qoriga midka ugu qalisan laga sameeyey kaasuu lahaa sanabkiisa wuxuu ka sameeyey waa min nafiisi alkhashabi alwaaxa kan ugu qaadhisan ka asagu khaas u yahay qol bay dhigtaan wax badanna waan soo marnay odayaashii soo islaamayay in sanam khaasa ay lahaayeen oo subax kasta xariir korka laga saaro diibka ugu qarisanna lagu shubi jiray waa ka soo haray iilmaha iyo xaasaska sanab kalaa laysaga sameeyaa ayaga laysaga dhex tuuraayo qori aan qaab lahayn iyo waxaan qaalihayn baa loo sameeyaa laakiin ayaga dadka oo ee eh, madaxda ah amase dadka kaabaqibiilooyinka ah mid kastaa nafsadiisa qoriga kan ugu qaalisan buu ka samaysan jiray ilaahu markaa caabudaayo famaa in samicaha maba maqlinba abu kalaama kalaama umusunayn xataa intii insarafa uu u gadoomay dihnow maskaxdiisa ilaa sanamihi sanamkiisa isla markii waxaa maskaxdiisa ku soo dhacay sanabkaaga seed yeeshaa gabadhaan islaam bay ku leedahay islaamnimadana waxay noqonaysaa in sanamkaa laga tago marka maskaxdiisii sanamkii baa soo galay alladii kaasoo ittakhada uu ka samaystay min nafiisi alkhashrabi alwaaxa kan ugu qaalisan oo khasa bihi uu u khaas yeelay nafsahu nafsadiisa kamaa sidii kaana yafcalu ay tari jireen assaadatu min qowmihi ragga odayaasha ee qoomkiisa markaa ka mid ah laakina umu sulaym wamusalaym araadad waxay doontay an tudriqa inay ku garaacdo inay garaacdo alxadiida xadiidka birta inay garaacdo wahwa maa zaala oo aan weli ka zuulin xaamiyan inay kulushahay bir kulul ayay u aragtay macnaa isticaaro waxay ula jeedaa ninkan dareen baa galay isla markii maskaxdiisuu ku laalaabanayaa waxay istiri intuusan fursad fiican helin ka sii faa'iidaysee garaac ilan birta mar allaala markay kulushahay oo lasii garaaco yaa la laabi karaa lana toosin karaa intaysan qalalin birtuna aysan noqonin mid ay mataqaanaa kulaylkii ka dhammaadoo qabowday inay sugto way diiday macnaha waxay ula jeeddaa fursaddan bal ka faa'iidayso saasay markaa ka waddaa laakinnii musulayn araadad waxay doontay an tadriqa inay garaacdo alxadiida birta wahwa maa zaala xaamiyan intay kulushahay intaysan weli ka zuulin kulaylkeeda ileen kulaylkaa lagu gooyaa fatabacad waxay raacsiisay hadalkeeda taquul ayadoo odhanaysa alasta soo ma tihid taclamu mid og yaa abaa alxa abaa alxow anna ilaahaka ilaahaaga alladii kaasoo tacbudhu aad caabuddo min duuni illaahi ilaah sukadiisa qad nabata inuu ka soo baxay min alardi dhulka inuu dhulka ka soo dhashay ma ogtahay marka hore wax dhulka ka baxay iyo geed dhulka ka baxay inuu yahay faqaala wuxuu yidhi balaa haa waa ogahay qaalad waxay tidhi afalaa tashcur miyaadan dareemaynin bilkhajali yaxyax ma xishoonaysid miya wa anta adigu tacbudu inaad caabuddo jidca shajaratin geed jidcigiisa geed inaad caabuddo qoray ka mid ah jidci iyo laantiisa oo jacalta aad yeesho bacdahu qaarkii laka adiga ilaahan ilaah aad ka dhigato baynamaa wakhti jacala ay ka yeeshaan khayruka khayrkaaga bacdahu alaaqar kii aad gobolka ka dhigatay ilaaha gobolkiisa kale waquudan xaabo lahu asaga u sugnaado yastadli uu isku kululeeyo binaarihi dabkiisa aw yakhbisu ama uu ku dubto calayhi korkiisa cajiinahu cajiinkiisa wax noocaasoo gobolna aad ilaah ka dhigatay gobolka kaa soo hadhayna islaan socotay intay soo qaadatay dab ay ku shudatay dhaxanta isaga kululaysay canjeeradana ay ku dubatay kaa kama xishoonaysid miyaa bay tihi macnaha aad bay rabtaa inay dareenkiisa u kiciso waxay rabtaa inay ka faa'iidaysato bacdamaa maskaxdiisa uu ku laalaabanayo qorigii iyo tii dhulka ka soo baxuu ilaaha ka dhigta uu leeya warseed yeeshaa markaasaad ka tegi kartaa yay damacday inay birta kuleelkiisa kusii garaacdo alasta miyaadan ahayn taclamu mid og yaa abaa talxa anna ilaahaka aladii ilaaha tacbudhu aad caabudaysa min duuni illaah alla sukadiisa qad nabata min alardi min dhulka ka soo dhashay inuu yahay waa qori geed faqaala bala qaalad waxay tihi afalaa tashcuru biاlkhajali ma khajalaysid miya xishood xataa ku geli maayo ma dareemays miya wa anta tacbudu jid casho inaad caabudo jirid ama geedka ama geed jiriddii iyo salkiisa oo jacalta aad ka yeelato bacdow qaarkii laka adiga ilaahan baynamaa wakti jacala kayruka kayrkaana bacdahu alaakhar gobolkiisa kale ay ka dhigtaan waquudan xaabo la shito oo lahu yastalli wuu isku kululeeyo mar allaala markay dhaxantu timaado binaarihi naartiisa dabkiisu isaga kululeeyo aw yakbisu ama uu ku dubto calayhi dabka korkiisa cajiinahu cajiinkiisii muufadiisa inaka adiga in aslamta haddaad islaamtay yaa abaaطalxa abaaطalxaw radaytu raalli baan bika adiga kaaga noqonayaa zawjan zawjkayga inaad noqoto walaa uriidu dooni maayo minka xaggaaga sadaaqan meher hayra alislaami islaamka aan ahayn meherka aan kaa rabo laftigiisa waa meer islaamka keliya islaamnimadaadaa meherkaygii ii ah saasay u wacdisay u waanisay saasayna wax ugu tilmaantay waay waxay qaadan lahayd iyo wax allaala waxay quruxdeedii faridnimadeeda ku qaadan lahayd dacway ka dhigatay ilaahay diinkiisa inay dadka ugu yeerto xaaladiibaa sidaa ah u barbardhig gabdhaha maanta jooga meerkase meerkuu ka qaalisan yahay baa lagu soo xerogeliyaa oo ninka loogu loogu yeeraa mar allaala markuu soo fadhiistaa la su'aalaa maxaa dahab i siinaysaa fida iyo dahab buu yidhi ninkaan dahab iyo qalin baad iiga cararaysaa ma waxaasaa waxaaday tihi hadaa walfida ma waxaasaa bay ula jeedaa maxaasaa kula waaweyn marka kuwaa maanta aad bay ula weyn yihiin meerba meerka uu ka yar yahay horena waan u soo tilmaannay wuu ka baraka badan yahay mid kasta midkuu ka badan yahay intuu ka yar yahay barakaa markaa ku jirtaa marka sidaa darteed baa waxay tidhi islaamnimadaada ayaa xataa meherkaygii ah intaasi mar allaala markuu ku qancay qaala wuxuu yidhi waman lii bilslaami yaa yaa iigu kaalmaynaaya macnaha waman lii yaa igu saacidaaya gacan igu siinaya bilislaam islaamnimada waaye wuu soo jilcay diyaar buu noqday inuu islaamkii qaato waa gabar aad yaa u qiimo badan oo dacwo arooskeedii ku gudatay waman lii bilislaam yaa islaamka iigu kafaalaaya yaa iigu kaalmaynaaya ula jeedaa sidee ku heli karaa qaalad waxay tihi anaa laka bihi anaa kugu gacan siinaya ma islaamnimo soo ma aha igu halley qaala wa kayfa sidee waaye qaalad waxay tihi tantiqu waad dawaaqaysaa bikelimati alxaqi kelimada xaqa ah kelimada xaqa waa kelimada tawxiidka oo fatashhadu waxaad qiraysaa an laa ilaaha ila allah wa ana muxammadan rasuulu اllah alla mooye alla kaloo xaqnimo lagu caabudaayey inuusan jirin muxamedna uu rasuulku ilaaha yahay sala اllahu calayhi wasalam uma bacdi tamdi ilaa beytika gurigaagii baad aadaysaa fatucdam waxaad soo jejebinaysaa sanamaka sanamkaaga uma tarmi bi waad tuuraysaa bay tiri intaa un sameey intaa keliya markaa sameey rag in allaala inta ay gabdhaha doonayaan waxay u dhaga nugul yihiin amarkeeda inay fuliyaan saa darteed baan gabdhaha waxaan ku waanin lahaa in allaala intayn xerada idinkugu jiraan aad uga faa'iidaysta salaadiisa ogaada qur-aan akhrintiisa ogaada akhlaaqdiisa ogaada beddel maa dollar iyo dahab iyo inuu baasaboor dibadda la leeyahay keliya intaasay aad uga fakaraan keliya baryahan waa imaanaya salaadiisa shaqa kuma laha hadhow hadhow marka laba canug iyo saddex anug la dhala waxay leedahay shiikow ninkayga salaada ma tukado waa markii afar dhal ay noqoto see sameeyaa ee shalay markuu gacanta kuugu jiray maxaa dhacay maxaa sida um sulaym oo kale loogu dadaali waayey maxaa ragga xilligaa loogu dadaali waayey intaas saddexdaa waxaa usii dheer meesha arooska lagu dhigaayo oo meel qaali ah waxaa usii dheer video waxyaabaha la duubaayo kulli wax qiimo badanoo adduuna keliya waay waa xudumaat dunya wax aakhira ku saabsan ma jiro sidaa darteed wiilashana in allaala intaysan gacanta idinku dhigin islaamka iyo wanaag iyo akhlaaqda iyo salaada ka kontaroola gabdhoy waayo inta ugu badan oo ay hadal qaataan oo ay wax maqlaan waa xilliga noocaasaysan miir lahayn kista ma wakhtiyada noocaasa inta jeebkiisa ku jira waa laga shuban karaa inta uu dadaalahayay intaasuu laga yaaba shaqaynayay waa suu iskuulka u soo dhameeyey ama jaamacad ka soo baxay shahaadada maalintuu soo qaatay shaqaduu bilaabay wuxuu ururinaya gabadhaasuu ururinaya xataa mararka goolkamid ah, hooy haddii soo waxtinto waa laga dha dhaho wax ma hayo waa suuragal halkii habeen baa laga qaadaa faantaa go'day waa diyaar xalwaa gooday waa diyaar kanaa gu-ay waa diyaar xilligaa ka faa'iidaysta walaalayaal oo diinkii waxyaabaha iyo khayrkii wanaagga uga faa'iidaysta saasaa xaalkii wanaaggu markaa ku jiraa qaalat ana laka bihi anaa kuu samaynaya bay tiri anaa kugu saacidaya qaala wa kayfa sidee qaala tandiqu waad dawaaqaysaa waxaad ku hadlaysaa bikelimati اlxaqi oo fatashhadu waxaad qiraysaa an laa ilaaha ila اllah wa anna muxamada rasuulu اllah uma tamdi waad dhaqaaqaysaa oo waxaad aadaysaa ilaa beytika gurigaaga fatucadam waxaad jejebinaysaa ood burburinaysaa sanamaka sanamkaaga uma tarmi bi maxaa loo burburinayaa waxaa loo burburinayaa intuu meesha yaalo waa laga yaabaa inuu ku lexleexdo masaajidka markuu ka yimaado mar un inuu ku laabto wixiyaa la diidayaa marka dhammaan waa in meesha markaa laga qaada oo laga zuuliyaa fanala fanطalaqad waxaa kala baxay oo furmay asaariiru abi alxa abi alxa wejigiisa laalaabkeeda asaariirta waa wejiga meesha qofku markuu barxo iyo mararka kale ay ka laalaabanto meeshaasaa kala baxdo fanalaqa waxaa kala furmay asaariiru abi alxa wa qaala wuxuu yidhi ashhadu waxaan qirayaa an laa ilaaha ila اllah وأشhهadu waxaan kaloo qirayaa أنa محamada rasuul الlah qof haweenaa sabab u ah walaalayaal naag baa saa yeeshay islaam baa saa u gashay oo laa ilaaha ilا الlah muxamadu rasuulullah afkiisa gelisay oo ilaahay sabab uga dhiga subxaanaه وataعaalى ثuma kabacdi wuu mutaystay ayaduna way mutaysataye تزawaja waa guursaday min um sulaym um sulaym fakaana الmuslimuuna muslimiintu waxay ahaayeen yaquuluuna kuwo yidhaahda ma samicna ma aanaan maqlin bimahrin mahar qadun weli kaana ah akrama mid ka fiican min mahri muslimiin oo muslimiin meerkeeda meerkee ka fiican gabadhii shan labaatan iyo shan kun oo door lagu meeriyey waa la furay weliba dagaal iyo qayli lacag gudashaa timid waxyaaba badan baadan la soconin idinka dhibaato fara badan meehee wax khayra ma keento sidaa darteed buu tilmaamayaa fa kaana almuslimuuna muslimiintu waxay ahaayeen yaquuluuna kuwa yidhaahda maa samicnaa ma aanaan maqlin bimahrin qadun weli kaana akram ka fiican oo ka karaamo badan min mahri musniin faqad jacalat waxay ka yeeshay sadaaqahaa meherkeeda alislaam islaamka islaamkay meherkeedii ka dhigatay abuualxa islaamnimadiisa nin dhan bay ka badbaadisay dhuxulihii jahannama arooskeedaa dacwaa iska daa wax kale guurkeeday dacwo ka dhigtay islaamkii wanaaggu uu wax ugu tartay ilaahay subxaana wa tacaala sabab uga dhigtay halyeey weyn oo halyeeyaasha reer madiina kuwa ugu xoolaha iyo hantida badan ka mid ah inay islaamka soo geliso saa darteed bay in badan dumarku wax hagaajin karaan markay ku talagalaan waxna way hallayn karaan mar allaala markay ku talagalaan dhinacna inna kaydikunna cadin baa u taaloo dhagartoodu aad bay u weyn tahay dhinac kalena waxaa u taalla ma arkin buu dhahay nebigu wax ka nusqaan iyo ka nusqaansan xagga caqliga aad iyo aad uga liita caqliga haddana ninkiina idinkugu lubisna idinkugu caqliga badan bay kaxaysan kartaa buu dhahay nebiga sala allahu calayh wasalam waa arrin aad iyo aad u cajiib badan soomaalidu waxaan ka maqli jiray ayagoo dhahay toddobaatan iyo laba sir bay leeyihiin dumarka laba iyo toddobaatan sirood iyo saddex iyo toddobaatan miya hal bay ku dhaqmaan keliya intaas ay kunagula dhaqmayaan waa hal sir laakiin maalintii xaqiiqdii kama dambaysta gaarto intagay la soo baxaan markaasaa gurigi daqiiqaduu ku baaba'aya hadday rabto hadday rabto inay toosisana laxda ku qaadan mayso mayay ku leedahay miinkaasay qabsanaysaa ma rabo ma artin ma isoo galo ma iga dhalo ma iga waxe ma ma ma-da taa marka waxay tilmaamaysaa sida ay ugu ugu nugushahay inay gurina dumiso gurina ay markaa hagaajiso saa darteed buu ilaah yidhi zawjaalkiina caduwun lakum faxdaruuh cadowgaydiina in badan ka digtoonaada marka meherkeedii waxay ka dhigtay sadaaqidiiba islaamnimada mundu daalika alyowm maalintaa laga soo bilaabo indaw wuxuu ku soo biiray oo ka mid noqday abu alxa abu alxa taxta liwaa'i اlislaami calanka islaamka hoostiisa ayuu soo galay wa wadaca wuxuu dhigay طaaqaatihi awoodyaalkiisii oo dhan alfadati ee sarraysay kullahaa dhammaanteed min khidmatihi islaamku adeegiisa inuu islaamka markaa u adeego ayuu طaaqaadiisii oo dhan isugu keenay fakaana abu طalxa wuxuu ahaa axad الsabciina toddobaatankii mid ka mid ah alladiina kuwaasoo baayacuu la mubaayacooday rasuula allah rasuulkii alla sala allahu calayh wasalam baycata alcaqaba caqaba baycadeedii la galay ayuu markaa ku jiray keligii ma ahayne wa macahu zawjuhu umu sulaym umu baa la socoto xaaskiisii ah waa kaasoo gacanta ku dhigayoo diinkii isla halgamayaan oy nebiga la mubaayacoonayaan sala allahu calayhi wasalam oo diinkii ay ku dhaqmayaan oo ay salaaddii hagaajinayaan oo khayrkii wanaaggii ay ku dadaalayaan wa kaana wuxuu kaloo ahaa axadu nuqabaa'i odayaashii mid ka mid ah odayaashii odayaashiibuu ayuu ka mid ahaa nuqabaa'i inay cashara laba iyo tobankii oday dheh wa kaana axadu nuqabaa'i inaa cashara aladiina kuwaasoo ammarahum uu madax uga dhigay alrasuula rasuulka calayhi salaatu wasalaam fii tilka aleyla habeenka calaa muslimay yarib yarib muslimiintii muu soo islaamtay ee madiina ka timid xilligaa laba iyo toban nin buu u soo saaray nebiga ee uu yidhi idinkaa u noqonaya raggan hogaamiyayaal waa raggii nuqabada ahaa waa raggii ugu sarsaray waa raggii fariidka ahaa waa raggii nebiga ka xushay sala allahu calayhi wasalam kintaasna markaa wuu ka mid ahaa waa sharaf kale waa malqabab kale waa cizi kale waa sharaf kaleu ilaahay siiye subxaana wa tacaala waayo reer madiine nebiga sala allahu calayh wasalam mawsim kasta oo mawaasimta xajka ka mid ah intii islaamku uu cusbaa intuu teendhooyinkoodu ugu taga markay xajka mawsimka u yimaadaan yuu la fadhiisan jiray war nebi baana i rumeeya intay saa u fiiriyaan qaar iyo ku qosqosli jireen oo iska baxayaan qolo kaleoo qabiil kaleo soo xajiso geeskaa kaa fadhiso u tegaa war rasuul allaana aamina way ku qosqoslaan dhammaan waa isaga tegayaa qolo kale ayuu u tegayaa afka intay gacanta saartaan bayba hadli weynayaan macnaha way la yaaban yihiinba dhibka uu soo maray sala allahu calayh wasalam qoloba qolu u tegayaa war mawaalan qaar baa dhahaya war kanjini buu qabaa qaar baa dhahaaya usaa u socotay ee xaalku saa u ahaa ayaa dhowr wiil oo ka soo eh, ka soo xajiyey madiina yuu la kulmay sala allahu calayh wasalam kuwaasaaba aaminoo rumeeyey dib bay u laabteen magaaladii madiina waxay guda galeen inay dadka gaarsiinayaan soo noqodkoodii labaad ayagoo dhowr ah oo intii ka badan ayay markaas ayay soo galeen marka waay markuu rasuulku la mubaayacoonaya sala allahu calayhi wasalam ee uu leeyahay ma idiin imaadaa haddaan idiin imaado oo aan soo ag xaggiina imaado maxaad ii qabanaysaan maxaad ii samaynaysaan sida aan ilmaheenna iyo xaasaskeenna u difaacaynaan kuu difaacaynaa caqabaad baycadaa lagu galay weliba waxay ahayd habeenadii xajka intaa wixii ka dambay nebiga adeerkii cabbaasaa la socday oo weliba diinka qoomkiisa ku jira weli aan soo islaamin wuxuu meesha u taagan yahay wiilka adeerka uu u yahay inuu la ogaado xaajada mar allaala markay dheen annagaa ku kaxaysanayna oo ku wadanayno oo ku difaacayna rasuulka ilaahayow war ka fiirsada buu dhahay cabbaas hadda ninkan qoomkiisu ku dhex jiraa yaysan rumayn haddii la doonee waa laga yaabaa qabiil ahaan in loo difaaco laakiin haddaba haddaad meel cidlaa uga tegaysaan wiilkaa faraha ka qaada markaasay u ballanqaadeen inay si fiican u difaacayaan waxay dheen rasuulka allow haddaan intaa kuu samayna famaa lanaa maxaan leenahay maxaana la siinaya qaala aljanna jannuu dhahay rasuulka sal alla alيh wasalam markaasay la mubaayacoodeen ascad ibnu zuraara intuu soo istaagay yuu nebigu la mubaayacooday sal alla alيh wasalam markaa kabacdi waa tii cabaar kadib nebigu hijrooday magaalada madiina aqbala albadru calayna min haniyaati اlwadaac waa soo marnay saasaa markaa loo soo dhoweeyey marka nimankaasay maalintaa laba iyo tobankii nin ee odayaasha ah ee nebiga xulay madaxna uu uga dhigay muslimiintii yarib ayuu ku jiray uma intaa kadib innahu asagu shahida waxa uu kala qayb galay maca rasuuliillaah waa abuu dalxe rasuulka micigiisa sala allahu calayhi wasalam makhaaziya kulliha dhammaan duulaanadii nebiga oo dhan wuu u raacay waablaa wuu muujiyey fiiha duulaanadaa gudahooda ashrafa albalaa boocadaratan u sharaf badan wa acazahu uguna karaamo badanee ugu sarraysa ayuu markaa muujiyey waabala fiiha ashrafa albalaa wacazahu uguna sarraysay ugu cizi badan laakiin laakiinse acdamu ayaamin maalmahii ugu weynaa oo abiialca maca rasuuliillaah rasuulka micigiisa uu la qaatay innamaa huwa waxay ahayd yowma uxudin maalintii uxud wax kasta oo dhacaba maalintii uxud nebiga uu aaday maalintaa maalmaha ugu waaweynaa ayuu ka mid ahaa waa maalmihii abuualxa taariikhda u gashay waa maalmihii ugu sarsaraysay noloshiisa wa ilayka qaado khabarow qabarkiisa fii daalika alyowm wa ilayka hud macnaha kaali ha laguu sheegay qaado khabarkii asaga iyo nebiga sala allahu calayhi wasalam maalintii uxud ay muujiyeen ama uu ka ag muujiyey abuualxa nebiga agtiisa kaalay qaado axabbu wuu jeclaaday abu طalxa rasuula اllahi salawaat ullaahi calayhi xubban jacayl khaalada dhex dheehay oo ka buuxsamay oo dheehay shiqaafa qalbihi qalbigiisa salkiisa shiqaaf meesha moolka ah jacaylka abu طalxa uu jeclaaday axabba wuu jeclaaday abu طalxa rasuula اllahi buu jeclaaday salawaat ullaahi calayhi xubban jacayl khaalada dheehay oo dhex galay shaqaafa qalbihi qalbigiisa moolkiisa salkiisa galay ayuu jeclaaday abuu alxa rasuulka abuu alxa jeclaanayo nebigaa la jeclaanayaa waa ma ku socday majra dami dhiigga meeshuu kaga socdo min curuqihi xidhidkiisa xidhidka meesha uu ka mara dhiigga jacayl maray ayuu nebigu jeclaaday sala allahu calayh wasalam macnaha waxaa la cabirayaa jacaylka ugu sarreeya ee nebi moxamed uu jeclaaday ninka abutalxa lagu magacaabo waa lagama maarmaan walaalayaal maxabada iyo jacaylka mar haddaan islaam nahay rasuulka la jeclaada sala allahu calayh wasalam jacaylka nebiga min aliimaan iimaankuu ka mid yahay jacaylka nebiga la jeclaada wax u dhigmaa ma laha jacaylka rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxaa loogu talagalay qof kastoo iimaan le inuu la yimaado qofka ilaa waalidkiisa iyo weladkiisa iyo dadka oo dhan uu iga jeclaado iimaan male buu xadiis ku tilmaamay sal alla calayh wasalam marka nebigoo la jeclaada waxay ka mid tahay acmaalaha ilaahay loogu dhowaada kuwa ugu waaweyn fa kaana wuxuu ahaa abuu alxa laa yashbacu midaan ka dhergin min annadari ilayhi daymaduu nebigu dayayay sal alla alah wasalam waa fiirina hadduu dhao maantoona kama dhargaayo laa yashbac midaan ka dhargin buu ahaa min annadari daymada iyo eegmada ilayhi asaga uu eego walaa yartawi midaan ka cukanaanin buu ahaa shabaca inta badan waxaa loo isticmaalaa dharagga xagga raashinka ah yartawigana waa xagga biyaha iyo haraadka labada waa dherigitaan laakiin midaani waa cukanaanto min alistimaaci inuu dhegaysto ilaa cadbi xadiiihi sheekadiisa macaanteeda inuu dhegaysto kama shabici jirin kama xukanayn jirin oo kama dhargi jirin waayo ayadana walaa yartawi midaan ka dhergin buu ahaa min alistimaaci maqal iyo dhegaysi ilaa cadbi xadiiihi nebiga sheekadiisa iyo xadiiskuu akhrinaya macaansigeeda iyo macaanta ay leedahay midaan ka dhergin ayuu ahaa ninka abuualxa ah wakaana abuu dalxa wuxuu ahaa idaa baqiya hadduu ku haro macahu asaga micigiisa hadduu rasuulku la haro oo dadkoo dhan ay ka kala tagaan oo labadooda ay noqdaan jafaa wuu jilba jabsan jiray bayna yaday nebiga hortiisa asagoo jafi ah ayuu nebiga hortiisa fadhiisan jiray wa qaala lahu wuxuu odhan jiray nafsii nafsadayda linafsika nafsadaada alfidaa furashay u tahay nafteeda naftaadaa lagu furanaa rasuulka ilaahayow waa wejhiya wejigayga liwajhika wejigaaga alwiqaa gaashaan buu u yahay wiqaa gaashaan buu u yahay buu dhihi jiray mar allaala markuu isku soo haraan oo nebiga u baaqi noqdo abuu talxa jafaa bayna yadayhi wuu jilbajabsan jiray jaffi buu u fadhiisan jiray nebiga hortiisa wa qaala lahu nafsii linafsika alfidaa furashay u tahay nafteeda nafsadaada wax walba oo nafsadaada dhib soo gaaraya nafteeda lagu furanaa macnaha waa sidaa waa maxabada iyo kalgacaylka xaqiiqda ah wa wejhii wejigayga liwajhika wejigaagana alwiqaa buu u yahay gaashaan wixii lagugu soo tuuray dhagax ha ahaadii seef ha ahaato wejigaygaa loo dhigayaa macnaha wejigaygaa lagu furanaa kaaga intuu wax gaari lahaa kayga ha gaaro kaaga intuu wax ku dhici lahaa keyga ha ku dhaco naftaada intii wax soo gaari lahayd tayda ha soo gaarto nebiga saasay ahaayeen dadkaa saxaabada markay noolaayeen mar allaala markuu dhintay annaga hadda aan soo harnayna waxaa la rabaa sunnadiisa iyo diintiisa iyo dardaarankiisa iyo wuxuu noo dhaafay inaan labada gacmood ku qabano inaan labada gacmood markaa ku qabano falamaa goortii kaana ay ahaatay yowmu uxudin maalintii uxud inkashafa way faydmeen oo way ka kala carareen almuslimuuna muslimiinta can rasuuliillaahi rasuulka xaggiisa sala allahu calayhi wasalam fanafada waxaa u soo dusay ilayhi rasuulkoo soo gaaray almushrikuuna mushrikiintii mushrikiintii reer makaad waxay heleen fursad ay nebiga ugu soo dusaan ay ku soo gaaraan ilaan raggii gaararkiisa joogay id tusciduuna walaa talwuuna calaa axad waaba kala carareenba way kala carareen haba cararaanee ilaahay baa cafiye markii dambe subxaana wa tacaala jeestay maalintii labada ciidan ay kulmeen inama istazallahum ashayطaanu bibacdi maa kasabuu shaydaan baa simbirrixiiyo waxay kasbadeen qayb ka mid ah walaqad cafaa canhum ilaahayna waa saamaxay subxaana watacaala ilaahayna waa cafiyey waa soo degtay intaa kadib fanafada waa loo soo dusay oo waa soo dustay ilayhi xaggiisa waxaa soo gaaray nebiga almushrikuuna min kulli jaanibin jaanib kastay uga soo galeen fakasaruu waxay jebiyeen rabaaciyatahu dhooshiisii ligtiisii dhoosha waa la jebiyey washajuu waxay daqreen jabiinahu dhabanadiisii wajaraxuu waxay dhaabaceenay dhibaato gaarsiiyeen shaafatahu bushimihiisii waasaaluu waxay daadiyeen oy ka qubeen addamma dhiigan can wejhihi wejigiisa intaasaa laysugu daray nebiga sala allahu calayh wasalam maalintaa cajab weyn baa dhacay inkastoo markii hore guusha muslimiintu ay heleen haddana amar yar oo amarka nebiga ka mid ah oo la jebiyey ayaa intaa keentay waa wax yar oo dhinac la maro xataa ijtihaad ahaa oo qolan dhaheen saasuu nebigu ka wadayey saasuu markaa ka waday oo xataa ayagoo aysan ula jeedin caasiyitaan nebi lagu caasinaayo aad io aad bay u dhib badan tahay cisyaanka nebiga falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amrihi an tusiibahum fitna ha digtoonaadaana dadka nebiga ku caasinaaya inay fitno asiibta buu dhahay ilaahay aw yusiibahum cadaabun aliim ama cadaab xanuun badan asiibo maalintaa falammaa kaana yowma uxud inkashafa almuslimuuna muslimiintii way furmeen waxay ka faydmeen can rasuulillaahi rasuulka xaggiisa sal alla calayh wasalam eh, fanafada waxaa u soo dusay ilaahi xaggiisao soo gaaray almushrikuuna mushrikiintii min kulli jaanibin fakasaruu waxay jebiyeen rabaaciyatahu dhooshiisii washajuu waxay daqreen jabiinahu dhabanadiisii wajaraxuu waxay dhaabaceen shafatahu barufaruurtiisii wa asaaluu waxay daadiyeen ama ay qubeen addama dhiig bay ka daadiyeen calaa wejihi wejigiisa xataa intii ina almurjifiina murjifiinta murjifiin waxaa la dhaawaa dadka idaacada beenta faafiya dadkii beenta faafinahayey arjafuu ay faafiyeen bianna muxameda qad qutil muxamed in la dilayba muxamed waa la dilay murjifiintii baa tilmaantay sida ilaahay tilmaamay subxaanaه wa tacaala lain lam yantahi اlmunaafiquuna wاladiina fii quluubihim marad wاlmurjifuuna fi اlmadiina kuwa hidaacaadka xun ee beenta faafinaya haddaysan ka hadhin lanuqriyannaka bihim uma laa yujaawiruunaka fiiha ilaa qaliila malcuuniin buu dha ilah subxaana wa tacaala kuwa lacanadan waaye marka raggii murjifiinta ee beenta faafinayay yaa intay kor u qayliyeen waxay dhaheen moxamed waa la dilay bianna muxammadan qad qutil fasdaada waxay u kordhisay hadalka almuslimuuna muslimiinta wahanan tabardaro calaa wahanin tabardaradoodii bay tabardaro ugu sii dartay nebi moxamed baa la dilay ma sahlana dagaal baa lagu jiraa intaa kadib baa qolo badan intay hubkii iska dhigeen qaar qalbi jabay qaar iska baxay qaar geed hoostiisii fadhiistay yaa qole intay ku samay war maxaa dhacood meeshuu fadhisaa moxamed waa la dilay markaasaa intii kale ilaahay sugay ee dhaheen haddii la dilay maad ku dhimataan wuxuu ku dhintay sala allahu calayh wasalam maxaa soo degtay wamaa muxammadun ilaa rasuul qad khalad min qablihi اrusul afa in maata ow qutila inqalabtum calaa caqaabikum war nebi moxamed waa rasuul rususha ilaahay ka mid ah ma aha ilaa rasuul qad khalad min qablihi اrusul hortiisaa rasuul tagtay ee afain midta afain maata hadduu dhinto ama la dilo inqalabtum calىa acqaabikum cirbiin maad u noqonaysaan haddii nebi moxamed la dilo ma ka tegaysiin haddii nebi moxamed la dilo ma xaqaad joojinaysaan maxaa dhacay buu dhaha ilah subxaana wa tacaala haddii la dilo ama uu dhinto ma cirbihiinaad u gadoomaysaan waman yanqalib calىa caqibayhi falan yadura allaha shay'a qofkii cidhibtiisa u laabta wuxuu ilaahay ka dhibi kara ma jiro ilaahayna waa abaalmarnaa dadka shaakiriinta ah xataa markuu xaqiiqa u dhintay nebiga abuubakar waa maqnaa maalinta wakti duxa ah cawaaliya almadiina buu aaday nebiga waa dhintay sala allahu calayh wasalam mar allaala markuu dhintaa go' lagu duubay burdoo xarxariiq ma leh cumar ibnukhadaab intuu soo baxay oo seef uu soo qaatay ayuu yidhi carkee dhigi kara maxamed baa dhintay qof afkiisay ka soo baxdaan arka buu yidhi dadkuu saa ula dhex wareegaya dadkii o dhan way cabsana way fadhinayaan saasaa loo fadhiyaa wax dhawaaqaya ma laha wax hadlaya ma laha carkiina dhaa buu yidhi moxamed baa dhintay nebi moxamed mana dhimanin waana baxay wuuna noo soo noqon doonaa sida muuse ibnu caraan intuu baxay u soo laabtay nebigeennana ma dhimanaya ilaa niman munaafiqiin ah gacmahay lugaha uu ka googooyo seefuu wataa saasuu dadku ugu dhex wareegaa cumar markaasaa dadkao dhanay cabsanayaan wax dhawaaqayaa ma laha abuubakar baa la doonay abubakar baa yimid cumar wuu ag maray lama hadlin meeshii nebiga ku jira intuu u tagu wejiga ka fayday wuxuu ka dhunkaday labada indhood inta u dhaxaysa biabii anta waa ummii maxaa ka adyabsan oo ka udug badan oo ka caraf badan nebi muxamed xayan wa wameytan buu yidhi hadduu dhintay hadduu nool yahayba ilaahay baa xafiday subxaana wa tacaala kadib ilaahay geeridii uu kugu talagalay waa ku dhadhansiiyey laba geerin alla kuu kulmin maayo waa u daboolay wuu soo baxay cumar fadhiisuu dhahay ijlis yaa cumar cumar waa diidey cumar waa ninkii uu kakana waxooga badnaa maalintaa waa xamili waaye maalintaa wuu iscelin waaye shujaacnimadii maalintaa si kale noqotay ilan sayidkii khalqigaa dhintaa la yidhi saa darteed abuubakar lama hadlin geeskaas intuu iska fadhiistuu yidhi ina alxamda lilah naxmadu tashaad buu furfurtay markaasuu akhriyey aayaddii ilaahay oo um, markaasuu yidhi qof allaala qofkii ilaahay caabudi jiray ilahay wuu nool yahay subxaana watacaala qof allaala qofkii moxamed caabudi jiray moxamed wuu dhintay wamaa muxamadun ilaa rasuul qad qalad min qablihi اrusul afa in maata aw qutila inqalabtum calىa acqaabikum waa laga soo kala dararay abubakar cumar dadkoo dhan abubakar bay u yimideen abubakar markuu aayaddaa akhriyay saxaabadu waxay dhaheen wallaahi maalin markaasaan ogaanay inuu nebigu dhintay sal اllahu alayh wasalam waxaad moodaaba aayaddu inay maalintaa nagu soo degtay qof kasta waa dhaqaaqay asagoo aayaddii akhrinaya abuubakar xal fiican buu maalintaa keenay cumarkii xoogga badnaa ee kakanay adkaa maalintaa lugihiisa dhulka waa celin waayeen walaalayaal ila nebi moxamed saasaa loo jeclaa sala allahu calayh wasalam xaqiiqduna saasay markaa ahaan jirtay intaa ka bacdi xataa ina almurjafiin kuwii murjafiinta beenfaafiyaasha ah arjafu ay faafiyeen bianna muxamadan qad qutil muxamed in la dilay fasdaada waxay u siyaadisay almuslimuuna muslimiintii wahanan calaa wahnin tabardaradii daciiftinimadii bay tu kale ugu siyaadisay wa actuu waxay siiyeen duhuurun dhabaradoodii liacdaa' illaahi cadowyaalka alle way kala carareen macnaha cadowga ilaah bay dhabarradooda siiyeen way u jeediyeen waaye cinda daalika marka agteeda arintu markay meeshaa maraysa lam yahbut maca rasuuli illaahi rasuulka micigiisa ma sugnaanin oo lama joogin hayru nafarin qaliilin wax yar maahane hayru nafar koox waxaan ahayn qaliilin ee yar fii daliicatihim inta horsoodka ahaa kooxdaa yar ee hartayna waxaa daliicaday horseedkii safka hore kaga jira waa abu abuualxa abuualxa maalintaa dadkii joogay ayuu ka mid ahaa intasaba wuu qotomay wuu taagnaaday abu طalxa amaama rasuuli rasuulka hortiisa salawaat ullaahi calayhi ka sidii buur arraasik oo sugan oo kale buurtu ma dhadhaqaaqdo buurtu ma gelgelato buurtu dabeel kastoo timaaday wax kastoo timaadaa waa dawd ka dawd raasikh sidii buur sugan oo xoog lahoo taagan oo kale yuu abu طalxa u taagnaaday una khotomay rasuulka hortiisa sal اllau alayh wasalam intasaba waa sugnaaday wuu qotomay abu طalxa amaama rasuuli illaahi rasuulkii alla hortiisa salawaatu ullaahi calayhi ka dawdi adood isagoo aad moodo sidii buur alraasikhi ee sugan oo kale baynamaa wakti waqafa annabiyu nebigana uu istaagay calayhi الsalaatu wasalaam khalfahu gadaashiisa nebigana gadaashiisa ayuu istaagoo abi طalxii taagnaa yuu nebigu gadaal ka istaagay yatatarusu asagoo ka gaashaan dhiganaya biyi asaga wuxuu gaashaan ahaan ka dhigtay nebiga wa abi alxa uma intaa ka bacdi wata wuu jiiday abuu alxa qawsahu qaansadiisii allatii taasoo laa tuqallu aan la daciifinin ama aan laga adkaanin wa rakiba wuxuu saaruu ku rakibay calayha qaansadiisii haamahu leebkiisii ama gamuunkiisii allatii taasoo laa tukhطi'u aanna meelna lala gefin tii aan gefayninoo meeshii lagu tura lagu asiibahayay wajacala abu طalxa wuxuu guda galay yaduudu biha inuu ku difaacayo can rasuuli illaahi rasuulka xaggiisa salى اllahu calayه wasalam wayarmi uu ku ganayo ku tuuraayo junuuda almushrikiina mushrikiintii junuuddooda waaxidan ira waaxidan halba hal halba hal saasuu markaa guda galay saasuu markaa guda galay uma watara abuu طalxa wuu jiiday watarka macnaha waxaa loola jeedaa marka leebkii qaansada laga rabo in sihaamka laga tuuro qofka in allaala intuu jiido yay wax tahay waay haddaad in yar jiidana meel dhuun bay ku dhacaysaa mararka gobol ka mida waxaa dhici karta inaysan waxba asiibi weyso wixii xoog marka loo jiido oo qofka watari ahaan iyo jiiditaan dhaba uu la yimaado xoogga ay u baxday iyo xoogga ay ku soconayso iyo wax asiibtaa macnaha markaad jidka socoto nin ordaaya hadduu kaa hor yimaado hal mar jug ku siiyo gadaal baad ku dhacaysaa maa laakiin nin tartiib u socda hadduu kugu dhaco waxba maba ahan waad iska qabanaysaa keliya laakiin nin lasoo bursanayo ordaayo tuugci wax soo ceersaday markuu ka hor yimaado kugu dhaco aa dhici karta inaad gadaal ku faniirto gadaal meeshaas ku dhacdo waayo xoogga mar kasta waxay tilmaamaysaa wax dhib waa dhibgeynta iyo qofka dhibka la gaarsiinayo mar kasta inay ku xihan tahay waa cadaadiska iyo deg degdega siduu markaa yahay marka watarka macnaha xoog buu u jiiday waaye abu alxa qaansadiisii taasoo aan laga adkaanin ama aan laga lib helin wuxuu ku rakibay qaansadii uu dul saaray sihaamkii iyo gamuunkiisii kaasoo asagana laa tukdi aan gafaynoon lala gafin wixii lagu tuuro wajacala yaduud wuxuu guda galay inuu ku difaaca biha ayada can rasuuli الlah wayarmi uu ku ganuu ku tuuro junuud almushrikiina waaxida idra waaxid midba mid midba mid midba midka ka dambeeya macnaha wa kaana الnabiyu nebiguna wuxuu ahaa calayhi الsalaaةu wasalaam yatataawalu mid isku soo dheereeya min khalfi abi طalxa abi طalxa gadaashiisa nebiga abi طalxa gadaashiisu saa u taagan yahay marka kor buu usoo qaadaa macnaha yatadaawalku waa qooraansi oo waxaad rabta inaad qoor kor u qaatood meel dheer aad ka aragto abi طalxa ayuu rabaa inuu madaxiisa ka kor yeelo saasna waxay tahay liyaraa suu arko mawaaqica sihaamihi gamuunkiisa meeshuu ku dhacayo fa kaana wuxuu abu طalxana yarudhu mid celiya rasuulka khawfan calayhi asagoo u cabsanaaya yaquul lahu wuxuu dhahay biabii aabbahe baan anta adi kugu furana iyo wa ummii hooyadeeye laa tushrif calayhim ha eegin rasuulkii allo hor ha ugu soo qaadin madaxaaga ha soo qooraansanin fa yusiibuuka yaysan ku asiibine waxay soo tuureen rasuulka allow yuusan kugu dhicine hoos gal inna naxrii dhuuntayda duuna naxrika dhuuntaaday ka sokaysaaye wa sadrii xabadkayga duuna sadrika laabtaada ama xabadkaagay ka sokaysaa wixii ani isoo dhaafa ha kuu yimaado laakiin intaan noolahay waa inaan jasadkayga kugu difaacaa rasuulka allow hoos iigu dhig magaxaada hoos udhig buu leedaha doo shariif ha soo qoraansanin ha soo taalacanin calayhim korkooda oo fa yusiibuuk ay markaa ku asiibaanay dhib ku gaarsiiyaan ina naxrii naxrigayga iyo dhuuntayda duuna naxrika dhuuntaaday difaacaysaa taydaa kaasoo soo wa sadrii laabtayda duuna sadrika laabtaada sukadeeday ahaatay wa juciltu ha layga dhigo ha layga yeelo fidaaka furashadaada furashadaadii baan ahay qofkii adiga lagugu furan lahaa anigaa ah wa kaana rajulu nin wuxuu ahaa oo min jundi lmuslimiin muslimiinta ciidankooda kamida yamuru mid soo mara birasuulillaahi rasuulkii alla haariban asagoo cararaaya jabka maalintaa dhacay walaalaal fiiriya nin baa soo ordaa rasuulka agtiis soo marahay wa macahu wuxuu micigiisaa watay aljucba waa waa gabooy jucbada waa kiishka gamuunta lagu shubto oo mina sihaan buu la cararayaa wuu wataa fayunaadii calayhi nebiyu nebigaa dushiisa u naadinaya wayaquulu lahu wuxuu u dhahayay unfur daadi si'aamaka gamuuntaada bayna yaday abi alxa ninkaa hortiisa ku daadi qub baa la yidhi waxaa aad waddad la cararayso ku shub meeshaan abi dalxa hortiisa walaa tamdi ha la tegin bihaa ayada haariban adoo ordaaya haddaad cararaysana keligaa carare bal gamuunta noo dhaaf famaa zaala kama uusan sulin abu طalxa yunaafiqu inuu difaacayo can rasuuli الlah rasuulka xaggiisa xataa kasara ilaa uu jebiyey ثalaaثa aqwaasin saddex qaansayaalo waqatala wuu dilay maa shaء allah intii ilaahay doonaa yaqtul inuu dilo oo min junuudi الmushrikiin mushrikiinta junuudooda ah uma اnjallat اlmacraka dagaalkii baa faydmay wasallama allah ilaahay baa badbaadiyey nebiyuhu nebigiisa wasaanahu wuu ilaaliyey bisawnihi bisawnihi sawnadiisii ilaalintiisii buu rabbi ku ilaaliyey nebiga sala allahu calayhi wasalam oo waxmaysan gaadhsiinin inkastoo laga kala firxaday haddana waata ee saxaabada qaar tilmaameenoo rag baan u jeedna dhar cadcad ah watoo nebiga dhinacyadiisa taagan heer jibriil iyo miika loo soo diray wakamaa kaana sida uu ahaa abuu alxa jawaadan mid saqi ah binafsii nafsadiisa fii sabiili illaahi ilaahay jidkiisa fii saacaati alba'si xilliyada dagaalka faqad kaana wuxuu akara jawaadan mid saqinimadiisu ay badan tahay bimaalihi maalkiisa fii mawaaqifi اlbadeli marka la fiiriyo wax horitaanka sadaqaa la bixina maskiin baa la taageeraya wax markay gaartana kaana akara jawaadan mid aad u saqisan buu ahaa min daalika arrintaasi waxaa ka mid ah annahu kaana wuxuu annahu kaana waxaa u sugnaa lahu abu طalxa bustaanun beer buu lahaa oo min nakhiilin timir iyo acnaabin canab ah beer timir iyo canab ka buuxduu lahaa lam tacrif aan la ogayn yadriba madiino bustaanan beer acdama ka weyn minhu xaggiisa shajaran xagga geedka beer ka geeda badan weligeed lama ogeynba magaalada madiina walaa aطyaba kana macaan oo ka fiican amaran xagga midhaha walaa acdaba kana macaan maaan xagga biyaha beer ceel biyo macaanna waa lahayd wuxuuna ahayd geedaheeda aad u badan midhaheedanu aad u fiican yihiin wa fii ma waqti kaana wuu ahaa abuu alxa yusallii mid ku tukanaya taxta afyaa'ihi hooskeeda beertiisa hooskeeda hoosteeda addaliilati harka badnaa geedaheeda markay beeruhu badan yihiin har fara badan baa ka soo baxaa marka hoos aad u hoos badan oo beertiisuu ku hoos tukanaya maalin ahaara waxaa kiciyey intibaahahu baraarugiisii maskaxdiisii oo dhan waxaa soo kiciyey طاaئr شhimbir aridun oo heesaaya shimbir heesaaya manaa waxun bay dhahaan shimbirahoan saa loo fahmi karin nabi suleyman baa aad u yaqiinay mar allaala markay jiiqi wiiq waxaad leeyihiin way heesayaan waxbay sheegayaan laakiin ma naqaano marka dareenkiisii shimbirka qirhkae heesaaya ayaa dareenkiisii dhan galay oo qaatay akhdar اlown shimbirkaasoo akhdar اlowni midabkiisu uu cagaar yahay axmaru alminqaari afkiisana uu guduudan yahay minqaarku waa afka shimbirka wa mukhaibun ay cilaaman yihiin arrijleen lugihiisa macnaa lugihiisana ay midabya leeyihiin waaye cilaankoo kale ah waqad jacala wuxuu guda galay shimbirkii yatawaa'abu inuu inuu isku aadaadinayo macnaha inuu ku inuu ku soconayo calaa afnaani اlashjaari geedihii ee hooska ahaa afnaanta geedaha ama midhahii geedaha midhahaasoo ariyan markaas soo baxayoo cusub muqaridan asagoo heesaya shimbirkii eh, asagoo muqarid ahoo heesaya oo mutarakhisan haddana ciyaaraya int intuu ku duulo jiiq dhow bahaado geed kaluu ku istaagaya midhihiisa shimbirkii saa u kala haadhaadayoo beertii saa u kala dhexdhexgelaya ayuu shimbirkii markuu soo guda galay intibaahiisii iyo baraarugiisii oo dhan asoo salaadii ku jiraa shimbirkii buu raacay shimbirkuu saa u fiirinayaa salaadiina waa ku jiraa facajabahu waxaa cajab geliya abuu dalxuu la yaabay mandarahu mandarkiisii macnaa beerta qaabkeed u taala iyo sida uu shimbirka u wax samaynaayo wasabaxa wuxuu la dabaashay uu ku dabaashay bifikrihi fikirkiisii oo dhan macaw shimbirka mixigiisii shimbirkaa beerta saa u dhexdhabaaxaya yay maskaxdiisii fikirkiisii la dhex dabaalatay salaad inuu ku jiray in kalada lama ogaba uma intaa kabacdi maa labia maba daahinba an inuu usoo laabtay ilaa nafsi nafsadiisa ilaa marmar baa saad u tukanaysa maskaxdaada ay baxaysaa adoo waxaad arkaysaa diyaaradii raacayo meel kasii degayo suuqii tegayo wixii baangadaynaaya kadib aad soo xasuusanaysaa markaasa soo noqonaysaa marka wuu soo laabtay ilaa nafsihi faidaa huwa waaba asagoo laa yadkuru aan kala ogeyn kam sallaa meeqaa tukatay wuu hilmaamayba kam sallaa rakcatay ma laba alaaan saddexaa laa yadri ma oga meeqaa tukatay saddex mase afar mise labo ayuu kala shakiyey fama infariqa maba faaruqinba min salaatihi salaadiisa xataa hadaa ilaa uu aaday calىa rasuuli اllaahi rasuulka sal اlau alيه wasalam ilaa uu soo aaday uu u soo jarmaaday uu ku soo kallahay rasuulka sal اllahu alayh wasalam wa shakaa lahu wuxuu u sheegtay rasuulka nafsahu nafsadiisa allatii tii sarafahaa ee uu u sarfoomo u gadoomay albustaanu beertii ayuuayuu u sheegay rasuulka sal alla alayh wasalam iyo wa geedkiisii alwaari ama e, geedkiisii alwaarifi geedaha waaweyn ee ku yaala meesha iyo watayru shimbirkiisii shimbirkii alqardaay ee mtaqaanaa ka mashquuliyey heesahayey can isalaati salaada xaggeeda wixii dhib ahaa ee shimbir ka gaarsiiyey geedihii beeraha ku yiilay bustaantii iyo wixii ayuu rasuulku uga sheekeeyey uma qaala lahu kadib wuxuu ku yidhi abu طalxa rasuulka ashhad markhaati baan kaaga dhigaa yaa rasuul allah rasuulkii allow ama ishhad markhaati iiga noqo yaa rasuul allah rasuulkii allow annii anigu jacaltu inaan yeelay haada albustaana beertan ee tan ah sadaqatan lilaahi tacaala waa sadaqa buu dhahay maxayba salaada dambe iiga mashquulisaa ilaahay dartii baan u bixiyey subxaana wa tacaala fadachu dhig xayu meesha yuxibu allaha warasuulah ilaahay rasuulkiisa ay raali ka yihiin meesha alla iyo rasuulba ay jecel yihiin yuxibu اllah warasuulu dhig rasuulkii allow ku bixi caasha wuu noolaaday abuu طalxa xayaatahu noloshiisii saa'iman asagoo saa'im ah mujaahidan dagaalyahan ah wamaata wuu dhintay kadalika saasoo kale saa'iman mujaahidan asagoo saa'im iyo mujaahid labadaba ah faqad ufira canhu waxaa laga soo guuriyey xaggiisa annahu baqiya inuu ku baaqi ahaa ee uu joogay bacda wafaati rasuuli illaah rasuulka geeridiisii kadib naxwan wax u dhow min alaaiina caaman soddon sano soddon sano oo saa'iman soddonka uu saa'im ahaa lam yukhtar ma uusan afurin ilaa fii ayaami alacyaad maalaha maha ciidda ma ahani soddonkaa wuxuu ka afuray maalmaha ciidda ayag laftooduu ku dari lahaa xayu meel buu u dhaafay axramu siyaam soonka xaaraam uu yahay soonkaa in ciidda la soomay mamnuuc tahay ma ahee waa raacsiin lahaa waannahu asagoo imtadad waxaa siyaaday bihi asaga alxayaatu noloshii way u jirtay xataa qadaa ilaa uu noqday shaykhan oday faaniyan aad u gaboobay laakina laakiinse shaykuuqati duqnimadiisii lam taxul kamala dhex gelin duunahu asagii wa duuna mawaasalati اljihaadi jihaadka inuu xidhiiriyo fii sabiili اllaah ilaahay jidkiisa oo darbiya garaacid fii fijaaji اlardi arlada fijaajkeeda iyo wadooyinkeeda inuu garaaco macnaha inuu ku socdo waayo iclaa'i kelima suu u kor qaado ummadda uu u gaarsiiyey ilaahay kelimadiisa iyo waiczaazin lidiinihi diinkiisa cizaynteeda min dalika arrintaa waxaa ka mid ah ana almuslimiina muslimiintii ayaa cazamu waxay goosteen calaa gaswa duulaan inay aadaan oo fi lbaxri badda lagu soconayo waa fii khilaafati cuثmaan ibni cafaan faأkhada wuxuu guda galay abu طalxa yuciddu inuu isku diyaar garaynayo lilkhuruuji bixitaan maca jeyشhi الmuslimiin faqaala lahu abnaahu wiilashiis abnaahi baa waxay ku dheheen wiilashiisii yarxamuka allah ilaah ha kuu naxariista ya aabaana aabbo aabbow xilligan maxaad iska diyaarinaysaa allah kuu naxariistee laqad sirta waxaad noqotay shaykhan oday kabiiran oo weyn waqad hazawta waad duushay maca rasuuli illaah nasiibkaaga rasuulka micigiisa wa abi bakar wa cumara fahallaa rakanta maad u iilatid ila raaxati nasasho intaas holbaad soo qabataye iilo hadda oo aad inaad iska raaxaysato raaxa inaad markaa u iilato wakhti aad raaxaysataa la joogaa watarakna nooga tag annagana naqasu annagaa duulayna canka xaggaaga ana noo dhaaf bay dhaheen faqaala wuxuu yidhi in allaha ilaahi caza wajalla yaquul wuxuu odhanayaa infiruu warbaxa khifaafan idinkoo fudud wa hiqaalan iyo idinkoo culus ahw fahwa taana waxay tilmaamaysaa qad istanfarnaa jamiican in dhammaan la wada baxo infiruu khifaafan wahiqaal idinkoo fudud iyo idinkoo culus idinkoo waayeli idinkoo dhallinyaro ah shuyuukan wa shubaanan baa loola jeedaa walam yuxadid lanaa sinan wax da'na looma tilmaamin uma kabacdi abaa wuu diiday ila alkhuruuj inuu baxo maahane wa baynamaa waqti kaana u ahaa odaygii almucamar ee cumriga dheer la siiyey waa abu alxe calaa dahri safiina doon korkeeda maca jundi lmuslimiin muslimiinta ciidankoodana uu la socdo fii wasdi اlbaxri badda dhexdeeda marida u xanuunsaday maradan xanuun shadiidan daran faaraqa ay faaraqday calaa irihi xanuunkaa raadkiisii gadaashiisada alxayaatu noloshii ay ku faaruqday wuu dhintay fadafiqa almuslimuuna muslimiintii waxay guda galeen yabxaثuuna lahu inay uga baarbaaraan can jaziira jaziiradda xaggeeda liyadfanuuhu fiiha si loogu aaso falam yacuruu calىa mubdaatihim maysan u suuro gelin oo ma helin wixii ay dalbahayeen meeshii ay rabeenee jaziire inay ku xirtaan ku aasaan way waayeen ilaa bacda sabcati ayaamin toddoba maalmood kadib maahane wa abuu طalxa musajar wuxuu ku duuban yahay maro baynahum dhexdooda dhexdooda ayuu jiifaayo waa musaja maraa lagu daboolay musaji waayo mid daboolan baynahum dhexdooda um lam yatagayar fiihi shay-un ma doorsoomin waa toddoba maalmood suu diinta u ilaaliya alla u ilaaliya subxaana wa tacaala kaannahu naa'im nin hurdaad moodaa waa nin toddoba maalmood meyd ah nin hurdaaya ayaad u malaysaa wa fii cardi اlbaxri badda dhexdeeda baciidan waa meel ka fog can اlأhli wاlwaطn wadankii ehelka meel ka fog waaye naa'iyan waa meel ka fog oo ka ka baxsan can ilcashiiri waasakani ehel iyo guri labadaba dufina meeshaasaa lagu aasay abu talxa wamaadaa yaduruhu maxaa dhibaya laakiin habal lagu aasee maxaa dhibaya bucduhu ka fogaashihiisa can innaas dadka xaggooda haddii meel dadka ka fog iyo ehelka lagu aasay ma dhib baa jiraa maadaama qariiba min allahi caza wajala hadduuba ilaahay u dhow yahay subxaana wa tacaala war hadduuba ilaahay deris la yahay fii maqcadi sidqin cinda maliikin muqtadir hadduu yahay yuu ilaahay deris la yahay ilaahayna u dhow yahay maxaa dhib ahoo jira hadduu dadka ka fogaaday wamaadaa yadur wamaadaa maxeebaa yaduruhu dhibahaya oo dhib gaarsiinaya maxaa dhib ah oo jira waaye bucdahu fogaanshihiisa can innaasi dadka uu ka fog yahay ama uu ka fogaaday maadaama in allaala inta qariiban uu yahay mid u dhow min allaahi ilaahay xaggiisa caza qaalib ahaa oo wajalla weynaaye wax dhibaata markaa ma jirto abuu alxa qisadiisii qiimaha badnaydna meeshaasaan uga baxnay in yar waxaanu ka nasan doonnaa dhanka ragga waxaanu wax yar fiirin doonnaa haddana dumarka xaggooda waynu habeen dambe haddii rabbi idmo subxaana wa tacaala iyo ramla bint abi sufyaan waa umu xabiiba iyo qisadeedii cajiibka badan bal saxaaba meesha aynoo joogto wabilaahi tawfiiq wallahu subxaanah wataala